bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu allaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa amaa bacdu qaybtii laba fasalka toddobaad yaa buu leeyahay alaklu waa shurbi buu ku saabsan yahay kamaalka iyo shumuulka ayn diinta islaamka wax loo baahan yahay dhaafin baa dareemaysa markaad fasalka galabta dhegaysato sidii wax loo cuni lahaa markaad aragtid sida loo qaadaa dhigay fasalkan galabta ayaa ku saabsan waxaa loo baahan yahay markaad ogaatid kadibna camal baa loo baahan yahay in faray ee rasuulka ay ku iman doonto een galabta sharci doonno in wax loo cabbo waxna loo cuno wey alfaslu taasic alfaslu taasicu fasalkii sagaalaad adaabu lakli cunidda anshaxeedii waaye washurbi cabidda anshaxeedii wey cunidda iyo cabidda usluubkeedii anshaxeedii alfaslu taasi oo fasalkii sagaalaad aadaabu lakli cunidda usluubkeeda iyo washurbi cabida almuslimu qofka muslima yandur wuxuu dhowraa ila aطacaam cuntada la cunaayo iyo washaraab cabidda la cabaayo wuxuu dhowra biictibaarihimaa cuntada iyo cabidda u tixgelintooda loo tixgeliya wasiilatan mid lagu gaaraa inay yihiin ilaa hayrihaa ilaa hayrihima dan kalaa laga leeyay marka waxaa loo qasdaya cuniyo cabidda maaha cuniyo cabidda dan baa laga leeyahay danta laga leeyahay waa jismiga iyo nolosha jismigaas iyo nolosha dan labaad baa laga leeyahay danta jismiga laga leeyahay ineeba lagu caabudo wey idan wax waxbuu ku gaarsiinaya haddaadan xunin aadan cabin jismigiibaa dhimanaya hadduu jismigii dhintana cibaadadiibaa dhimanaysa jismiga hadduu noolaado cibaado aad ku gudatid baa la rabaa idan cuntadii iyo cabidda waxbaa lagu gaaraya ee cuni caba keliya tama meesha arrin laga fiiriyey bale kolka hore iyaga biictibaarihima ufiirintooda wasiilatan mid lagu gaaro ilaa kayrihima cunid iyo cabida kayrkood lagu gaaro laa gaayatan dan maa maqsuudatan loo dan leeyahay lidaatiha iyada daatadeeda gaar ahaan looguma dan laha wailaa xoolihii baa lala mid noqonaya ama gaaladii baa lala mid noqonaya wasadaqa allaahu fii qowlih waaladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kamaa ta'kulu lancaamu wanaaru matwa lahum xoolaha waxay waxu cunaan ay waxu cabaan inay cunaan cabaan keliyeed dan ka dambaysa male gaaladuna cunidda iyo cabidda dan uga dambaysa male yaakuluuna wayatamatacuun wayaakuluun kamaa taakulu lancaamu wanaaru matwa lahum idan maqsuudatan iyada daatadeeda mid loo dan leeyahay maaha oo fahuwa muslimka yaakul cuntadii buu cuna wayashrab wixii la cabaa cabaa min ajli lmuxaafada ilaalin darteed uu cunaa u cabaa calaa salaamati badanihi jirkiisa nabadgelyadiisa korkeeda uu ilaalina aladii jirka bihi isaga qabidiisa uu yumkinuhu muslimka u suura galaayo an yacbud allah eebaweyne inuu caabudo tacaalaa korahaye tilka alcibaada caabudidaasoo taasa allatii cibaadada tu-ahiluhu muslimka u qaransiisa bikaraamati daari ilaakhira daartii aakhira in lagugu karaameeyo cibaadadiyaa ku rashaxaysa ahal waxaa kaa dhigaya oo janna ahalkaaga dhigaya cibaadada tilka alcibaada cibaadadaasoo taasa allatii cibaadada tu-ahiluhu u qalansiinaysa muslimka oo mid u qalmaa ka dhigaysa bikaraamati daar aqal darajadii alaakhirati dambaysay wa sacaadatiha sacaadati alaakhira aakhira darajadeeda oo aljannatu wamaa fiihaa waxaa kuu rashaxaya cibaadadii cibaadadiina jir caafimaad qaba baa gudan kara jir caafimaad qabana cunto iyo cabid ayaa lagu helaa oo falaysa muslimka maaha huwa muslimka yakul mid cuna raashinka wayashrab mid caba cabitaanka lidaati alakli wa shurbi cabiddiya cunidda bartooda dan yeelashadeeda uma cuno umana cabo iyo wa shahwatihima cunidda iyo cabadda jacaylkooda uma cuno umana cabo falidaa sidaa daraaddeed ayaa huwa muslimka low lam yajuc hadduusan baahanin lam yaakul maba cunayaba cuntadii waktigii iyo hidihiiyo dhaqanka lagu cunayey oo quraac iyo qadiyo casho ama hala baahnaada ama yaa la baahnaani waa in la quraacdaa waa in la gadeeya waa in la casheeyaa taa gaf wey haddaadan u baahnayn maxaad u quraacani haddaadan u baahnayn maxaad u qadayni haddaadan u baahnayn maxaad u cashayni ma se cuntada nabideeda cuntada nafteedaba inay geeri sababi karto wakshada saaisa min juuxin wa min shabacin faruba makmasatin sharcun min atukami kolkaa cunto iskaga badiso taxaquru soo dhalan maaha gastari ka soo dhalan mayso laabdux soo dhalan maaha hilba soo kufuuli maayin asoo dhan usoo dhiman maysi waxaa la wariyey intay dhimatay haddii su-aal laga qaado oo sabab la weydiiyo kolba ajalkii niyaa dhammaaday lima mutum maxaad u dhimateen laqaaluu kulluhum aw akharuhum min ikhtilaafi طacaam calooshii raashinaa lagu riday makiinaddii weli kii shidin ma kala meelaynin mid kalaa lagu daray makiinadii nafteedii la banjeriyey waa shaqayn waysay wixii la kor saarayey ay dhaqaajin waysay horay usoo noqotay marka daxaqulunaa bilowday geerina waa ku xigtay idan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yihi ina ummatun laa naakul xataa najuuc umad baa nahay inay baahato meehe aan wax cunaynin waidaa akalnaa haddaan baahanoon cunna nafteeda falaa nashbac birima sugunta teersa saddex goor quraacdii iyo saddex qado iyo saddex casho yoom keliya gudihiis sagaal goor iyo sharaabkii sambuuskii oon tirsanayn oo sidii ayaxa la waday intay cuntadii ti xaggee laga nabsana naxnu ummatun laa naakul xataa najuu waidaa akalnaa falaa nashbac calool sidii loogu waday gadoowyada loo xiray subanaa waxaa ka sugnaatay inuu yihi maa mala'a bnu aadam wixaaan sharan min badni weel la buuxiyo jawaan haddaad buuxiso amaad ashuun biyo ka buuxiso amaad sando beese ka buuxiso dhibaato ku yeeli laakiin caloosha haddaad buuxiso maa malaa bnu aadam ibnu aadam ma buuxiyo wixaan sharan min badnihi wuxuu nabiga cuntadii ku tilmaamay waxoogaa dhabarkaaga toosiya haddii la baahda waa la godana caloosha ay marato bixasab ibni aadam ibni aadam waxaa cunto uga filan luqaymaad waa taskhiiriyey nabiga xoogaa lix goor haddii lacantuugo kifaayo luqaymaadkaasoo yuqimna sulbahu u dhabarka ku toosiyo xandhuufta baad ay kuu macanaato dhabarkana kuu toos iska dha intaas waa idant fain kaana laabudda intaas haddii uu ka badsana usan intaa ku ekaanaynin fahulusun liطacaamihi wa hulusun lisharaabihi wa hulusun linafasihi sideed iyo toban saddex lixaad mindhicirka raashinka la geliyo sideed iyo toban wixii raashinkii geli wixiina sharaabkii geli wixiina kale ka neefso fa huluusun calooshoo saddex meel loo dhigay meel ahaan liطcaamihi cuntadii muufahii iyo baasadii iyo bariiskii ha ahaato hulus wa huluusun lisharaabihi shaahii iyo faantadiina hulusa laga dhigiyo biyihii mawsixadii wa huluusun saddex meel meel ahaan linafasihi keedihii neeftaba haddii la xirana soo layn cadayn ma idan wafalida sidaa daraaddeed huwa muslimka low lam yajuc hadduusan baahan lam yaakul wax mu cuno walow lam yacdash hadduusan oomin lam yashrab ma cabo waqad warada waxaa soo arooray canhu subanaa xaggiisa sala allahu calayhi wasalama qowluhu hadalkiisii uu nabiga yidhi naxnu annaga muslimiinta qowmun dad baa nahay laa naakul ma cuna raashinka xataa najuuca ilaa aan ka baaxano kortaad baahi dareento ayaa wax la cuna cuntadaasa caafimaad iyo dhadhan labadaba le waidaa akalna haddaan cuna nafteeda falaa nashbac ma dheragnow wa min huna sidaa daraaddeedba kaana almuslim qofka muslimkaa yaltazim wuxuu ku xirnaadaa fii maa kayihii cuniduu wax cunaayo wa mashrabihi cabiduu waxabaayo biaadaabin usluubiyaanshax sharciyatin diino eebbajideeyey khaasatin u gaara cuntada iyo cabidda minha usluubkii eebbajideeyey cuntadii cabidda u gaarkaahay waxaa ka mida alif adaabu maa qabla lakli shiikhu siyaab luu hadlo intaan cunidda la gaarin ka maxaa la qabana haddii la cunaana maxaa la qabana aadaabulaag laagta asnaahu bacda alakli maxaa la samayna usluubkii ama anshixa ama adabtii la rabay saddexuu u qaydiyey kow waa aadaabu maa wax usluubkiisa qabla alakli intaan cunidda la soo gaarin edab lagaa rabaa jirta wahiya taas waxaa waaye kow ayastatiiba inuu xalaaleeyo tacaamahu cuntadu una ahaato cuntaan xalaalahayn iska ilaali amarka eebbadagiisa yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum xalaal cuna qowlkii rasuulka sidoo kale w ina allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi almursaliin faqaala tacaala ilaa rusushii wuxuu ku yidhi yaa ayuha arusulu kuluu min aayibaat haddaad rasuul tahay xalaal cun mu'miniintiina yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum kolka wadayibu huwa alxalaalu dayib haddaad maqashidna xalaalu wuxuu nabiga la yaabay calayhi salaatu wasalaam qof xaaraam ku afbilowday oo ku qadeeyey oo ku casheeyey sida dacwadiisa loo aqbalow markaa qubuulka waxaa dhaawacay xaaraam cunidda wey waxaa wax nalooga aqbaylayaay wa ilaa tugmadan hawiya maalin eebba tuugayno ilaah isagaa yihi ituuga waa idinka aqbala sacd bni abi waqaas subanaha abtigiis yaa yihi ilaahay ii tuug inuu iga dhiga nin mustajaabu dacwaa oo wuxuu eebba ka tuugaba laga aqbalo nabiga wuxuu yihi atib madcamak takun mustajaaba dacwa ilaahay tuugmadaadoo dhan waa aqbalayo xalaal cun tanay ka bilaabataa kolka cunid ka hor waxaad diyaarinaysay guriga ku yaalla xalaal ha noqdo an yastatiiba inuu xalaaleeyo tacaamahu raashinkiisa wa sharaabahu cabitaankiisa bian yuciduhumaa cuntadii iyo cabidii waa inuu diyaariyo darbo min alxalaal xalaal uu ka darbo atayib ee wanaagsane alkhaali ka ebada min shawaa'ib alxaraam xaaraan barxeed xaaraan ay ku barxanayn inuu xaaraan yahay dhaafe asan kuna barxanaanin wa shubah xaaraan iskaba dhaaf hataa waxaan maxalaala base waa xaraam shakigaas bayuusan imaanin liqowlihi tacaala ayaa u daliila yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow kuluu cuna min dayibaati ma shaykiisa xalaashaa aan rasaqnaakum idin siinay waatayibu huwa alxalaalu waay aladii xalaal laysa aanan ahayn bimustaqdir waxaa jira sidiisa oo xalaala laakiin la qurumaysta haddana oo naftay ogoleen sida siinka iyo khaakad oo kale iyo walaa mustakbas mid la xumaysana maaha kow waxaa la rabaa wixii daadkiiyo biyihii inay xalaal yihiin laba waxaa la rabaa an yawiya qofka muslima waa inuu niyoodo biaklihi cuniduu cunayo iyo wa shurbihi cabiduu cabaayo ataqwiyata xoogaysi calaa cibaadati illah eebbaweyne caabudidiisa korkeeda loo abuuray inuu ugu xoogayso tacaala korahaye laba taas wey inuu cuntada iyo cabidda inuu ugu xoogayso taacada qur-aan akrinta salaatu leylka soomida waa inuu taas niyoodo wey kolkuu taas niyoodo cunidda nafteediiba camal saalix ay noqotay liyusaaba hala la abaalmariye halaa maa cunto korkeed ha laga abaalmariyo akalahu uu muslimka cunay aw sharibahu uu muslimka cabay qof wixii iska banaanaa awel oo cunid iyo cabid oo kale ah yasiiru wuxuu ahaanayaa bixusni niya bisababi xusni niya niyada wanaaggeeda sababtiis daacatan uba noqona yusaabu layska abaalmariyo caleyhaa daacada korkeedo almuslim qofka muslimka laga abaalmariyo buu mubaaxi u gadoomaya niyadaa ka dhigtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam warkiisii waa cad yahay inama alacmaal binniyaat camalkan la samayna niyadii loo sameeyo u iskan yahay wainamaa likulli imri'in qof la arka wuxuu leeyahay maa nawaa wuxuu u niyooday waxaan uu sameeyey idan haddaadba cuntadii iyo cabidii u niyooday inaad ilaah ku caabudo cuntadii nafteedii camal saalixa intaan cibaadadiiba la gaarin falmubaaxu wixii mubaaxa yasiiru mubaax wuxuu noqdaa bixusni niya bisababi xusni niya niyada wanaagsanaanteeda sababteeda ayuu wuxuu noqdaa taacatun taaca eebo yusaabu lmuslimu muslimkii la abaaliyo xageebe caleyha daaca korkeed saddex labaan joogna cuntadii xalaal ha noqoto ha u niyoodo inuu cibaado ugu xoogayso saddex an yaksila cunto weli lama soo gaarin inuu dhaqan wey yadayhi labadiisa gacmood qabla alaakli intuusan cunin in kaana hadduu yahay bihimaa labada gacmood adan dhib farahan waa ku adeeganaysa waa ku shaqaysanaysa wixii la arkaad ku qaadaysa korkaagaad meelba ku xoqaysay ciddiyihii alaabaa ku jirta intaadan cuntada gacanta gelin iska dhaq faraha kolkaa in wadaqa waajibay hadduu wax ku og yahay hadduusan waxba ku ogeyn calaashaan ta-akud darteed ha dhaqa laba gooraba an yaksila waa inuu muslimkii dhaqo gacmood qabla alakli cunid ka hor in kaana hadduu yahay bihima labada gacmood adan qurun aw lam yata'akad hadduusan hubin min nadaafatihima nadaafadooda hadduusan hubin ama hadduu nadaafadii hubo oo hadduu ka soo baxayo axmaamka waa weyse qaatay wuxuu taabtay iyo wuxuu dhowaaday male inuu gacmihii dhaqay kadib wuxuu sameeyey male markaas haduu laaca dhib ma lah saddexna waa kaas afar ayaa anyadaca inuu dejiyo tacamahu shaashinkiisa calaa sufratin wax la fidiyey ama deri ama gogol yar ama good fawqa alardi dhulka korkiisa lagu fidiyey laa calaa maayida misha saaran cuntada mis in cuntadii la saaro ma aha dhulka in la dhigta wey adigana jilmahay u laabata wey salka luka u dhigtid wey usluubkaa lagu cuno wey ee sidaadoo karaaniya cuntadiina geed saar adigiina geed fuul luqunta kor u dhis danaa loo leeyahay taas isnaantan xaloosha la taaga sidii jawaankii in la buxiyaa la rabaa shan kiilo lagu rido laakiin haddaad dhulka fadhiisatid xagasha laabtid caw yaro macquula kuusoo haray saas haddaad su dhis marka la buuxina aweelka la taaga korka looga shuba intaad imaani hayeeli ayabaa waa inuu dejiyo acaamahu cuntadu cuna calaa sufratin goodyar korkiisa ama bac fawqa alardi dhulka korkiisa yaalla laa calaa maaida miis korkiis yuusan saarin id haada dhul dhuldhigidda a aqrabu u dhowaan badan ilaa tawaaduc ee isu jilcin weliqowli anasna waa u deli radia allaahu canhu ilaa anas raalli ha ah ka noqde adeegihii rasuulka tobanka sano ees madiine joogay u adeegaywa anas wuxuu yihi maa akala abidkiisma cunin rasuulullah alla rasuulkii sala allahu calayhi wasalama calaa khuwaanin taa korkiisa walaa fii sukrujatin isla meeshii wa cuntada geed la saarta marka horeba foorarkaa la diida foorarkaa sidaa foorara ay luquntii xalooshiina laami diida kolkaa sukrujada kelimada farisi ah ee waxa weeye sukrujiya khuwa labadaba miis wey waxaa weeye xuntadii oo loo sameeyo uquta looga simo la diida kolka saas loogu guro meeshaan laga qaado saas loogu guro si xalooshay u buxsanto sida jawaankaoo kale wey anas waa diiday ma akala rasuulullah eeba rasuulkii ma cunin sala allahu calayhi wasalama calaa khuwa calaa khiwaan mis korkiisa ama taag walaa fii sukruja waxaa weeye faris iran meel koraysa korkeedna weligiis wax kuma cunin shan hayajlisa waa inuu fadhiista markuu cunayo mutawaadican isagoo eebba isu jilcinaya bian yajthuwa waa inuu laabo calaa rukbatayhi labadiisa low inuu laabo wey wayajlis inuu fadhiisto wey calaa dahri qadamayhi labada lugood waa inuu ku fadhiisto aw amase yansib waa inuu taago sidii tashaahudka rijlahu lyumna lugta midiga saanu dhig jilibkeedana koru taag lugta bidcana ku fariiso wayajlis waa inuu fariisto cala alyusra lugta bidaxe ayuu ku fariisanaya ta midigana waa taagaya ama labada lugoodba intuu laabo yuu korka uga fariisanaya kamaa sidii yushabaha uu kaana rasuulullah alle rasuulkii u ahaan jiray sala allahu calayhi wasalama yajlis mid fadhiista iyo weli qowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga laa aakulu weligay cunto cuni maa mutakian anoo tiirsanoo dangiiga waxaas takabur iyo isla weynaan aan lagu garana sidii gaaladii loo raad joogay loogu raad joogay oo wixii gaalada lagu arko dhan loo samaynayo markii dambe la keenay in canjeeradii toori lagu cuno canjeeradii a toori loo qaadana malgaxad yaroo laba ganood basana waa la qaadana labadii ganoodasaan lagu leeyay tooridiina waa lagu goyna daxa afka laga gelina maxaa waaye ilaahay gacanuu ku abuuray sanfarood iyo calaacal kolka hadduu hilib yahay ama tufaax yahay aada mindi u baahatida canjeero maa mindi u kolka canjeerada gankoonidaas iyo toorida lagu googoynayo madaxa la taagayo waa kibir kolkaasaa nabigu yihi laa aakulu cuni maha mutakiyaan anoo dangiga maxaa ii geysay inamaa wax kala maa ana aniga caabudun addoonee baanahay waa liileeyahay aakulu waxaan wax u cunaa kamaa yaakulu lcabdu addoonka siduu u cuno wa ajlisu waa fariisanaa kamaa yajlisu lcabdu siduu addoon u fariisan fariisan kolka isbalbalaarin iyo lugba meeldhig iyo waxyaalahaas maya lix ayarda waa inuu muslimka ku raalli noqdo bilmawjuud waxa hortiisa yaal maxay tahay cuntadaan la keenay hebelaa ka maqan hebelaa ka maqan hebelaa ka maqan waxas maqan iska daaye waxaan ku hor yaalla nabiga calayhi salaatu wasalaam markii wax loo keeno cuntadaas loo keenay hadday cajab geliso waa cuni jiray haddayn cajab gelinin waa iska dhaafi jiray weligiis wax la sameeyey maxaa loo sameeyey ma dhihin waxaan la samaynina maxaa loo samayn waaye muxuu rumaysnaa mashiicada eebe hadduu eebbe doono waaba ahaan lahay hadduusan doonina ma ahaanayso maasha allahu kaanu dhihi jir ilaahay hadduu rabo u xasabayso meeshuu aali lahay haddii meeshii laga waayey ilaahan qadarin kolka masalatu lqadaa waalqadar wey iimaankay ka mid tahay idan wixii ku hor yaallana ha ku qanciyo waxaan maqanna dafir uma baahni waxaan ku hor oolin uma baahni inaad dafiirto wey lix an yarda muslimkii inuu ku raalli noqdo bilmawjuud waxa la helayahe jooga min adacaam cuntada kamida waalaa yaciibow cuntada waa inuusan dhaliilin ma la bislaynin waa bisayl dhaaftay tan waa gubatay waa qashiirtay waa bur laqantay waa caynin waa bisayl boobtay lama rabo waxaas wain axjabahu ka la keenay hadduu yaabgeliyana akala waa cunaya wain lam yucjibhu hadduusan yaabgelinin taraka waa iska dhaafa lixadiidi abi hurayra ana u daliila radia allaahu canhu ee baxaggiisa raalliha ah ka noqde uu abuu hurayra yihi ma xaaba ma dhaliilin rasuulullah alla rasuulkii sala allahu calayhi wasalama taxaman cunto qatu weligiis iyo allihiis ma dhaliilin in ishtahaw hadduu rabo akala waa cuni jiray wain karihaw hadduu qoonsadana taraka waa iska dhaafi jiray warba intuu ku dhan yahay toddoba cuntadii weli maa la soo gaarin toddobadan qodobaa la tixgelina cunto ka hor waa inuu cuno maca kayrihi wixii yare agtaada yimaado ama badan inaad sidii mukulaashi luuq la gasho ku tira lama rabo mukulaadnimadaas waxa waaye wixii muslimee ka agdhow marti haddaad waaysay ilmahaagu yeeriyo bilcad bismi illaahi hala yidhaaho meel ha lagu wada cuno kolka cunto aan lagula cunin haba cunin dhanba inay kugu qasabto oo muslim baahan oo gacanta kula geliya aad wayse ma ogi ayaakula muslimka waa inuu cuno maca kayrihi isaga kayrkiis maco waa inuu cuno min dayfin martia ah, aw ahlin xaaskiisa aw waladin ilmihiisa aw khadimin shaqaalihiisa likhabari waxaa uu daliila khabarkiisuu banaa uu yihi ijtamicuu kulma calaa tacaamikum cuntadiina korkeeda isugu imaada yubaarak lakum waa la idiin barakayna fii fitaan caafimaad iyo nolol iyo faytamiin iyo khayraad ka helaysiina cuntada ha lagu kulmo haddaad tidhaahdo aniga qofkan kuma talagelin inaanan qorshihii ku darsanin saaka intaan qadan la karin maxaad u dhihi weyde waa kula qadayna garaamahaagii yaa lagugu dari lahaa marka waxaad yeelaysaa kistaan qaadee kacmaqayda uta laguguma talagelin edab daradaas iyo shareeca khilaafidaas suubanaha muxuu yihi طacaamu lwaaxidi yakfi lithnayn wa طacaamu lithnayn yakfi larbaca wa طacaamu larbaca yakfi thamaaniya marka ma cunto islaama muslim cuntadiis maaha cunto intii loogu talagalay keliya cunta adiga yaa kugu ballamiyey oo shareecadee kugu waajibisay dadka meesha imaana hilib iyo darib ka dharji oo dhuuntu keenyaa ku yidhi nina kuma dhi wixii agtaada yaalla wixii u baahanee muslima waxaasaad siinaysaa kolka laguguma talagelini karaamaa lagugu dari lahay aniga sida soomaalida ma aqaan tiiba talyaaniyaan ahay qaado tobankaane kac kabsa ka doono maqaayad isabdarow waa kan qowlkii rasuulka ijtamicuu kulma calaa tacaamikum cuntadii maa intay halkiila ahaato toban nin isugu timaado waa ninba laba goor qaato yaa ka khayr iyo baraka badan waa kan qowlkii rasuulka ijtamicuu amar wey kulma calaa tacaamikum cuntadiina korkeeda ku kulma yubaarak waa laidiin barakayna lakum adinka fii fiطcaam aa laidiin barakayna iimaan hadduu jirana waa ka xadiidkii rasuulka طacaamu lwaaxidi yakfi lithnayn wa طacaamu lithnayn yakfi larbaca wa طacaamu larbaca yakfi thamaaniya toddobadaa qodob waxay noqotay aadaabu maa qabla alakli cunid ka hor afkii layska rabay ba waxaa weeye aadaabu lakli cunidda anshaxeeda asnaa wa asnaa alakli cunidda haddii lagu jirana usluubaa la rabaa aadaabu lakli cunidda anshaxeeda asnaahu asnaa alakli cunidda dhexdeeda waxya iyadana waxa weeye kow an yabda'ahu inuu ku bilaabo cunidda bibismi illaah magac intaadan gacanta gelin horta bismi illaahi fiqatan watawakal caley bismi illahi dhowr hataad raxmaan raxiim ku darto wax kaama oo fiican tahay laakiin bismiillah ala rabaa kul bismillah aan nabiga ka sugnaatay inuu waa imaan doona an yabdaahu inuu akliga nabiga ku bilaabo ayuu yihi muslimka bismillah illah eeba magicii waa inuu muslimka cunida ku bilaabo daliilkeedu waa kan liqowli hadalkii nabiga caleyhi korkiisa asalaatu nahaari wasalaam nabadgelyaha haatee uu nabiga yihi idaa akala axadukum hadduu qofkiin wax cunaayo falyadkur ismaallah magaca eebe ha ku dhawaaqo tacaalaa korahaye fa in nasiya hadduu halmaamo magicii eebe an yadkura inuu sheego ismaallah eebba weyne magicii tacaalaa korahaye fii awalihi awali tacaam kawduu bilaabaaye hadduu bismi illaahi idii iloobo falyaqul ha yidhaaho bismi illaah magaca ee baan ku cunay awalahu wa aakhirahu nabaday noqonaysa cuntada awalkeedii aakhirkeedii magaca baan ku cunay ha yidhaaho kow bisinka lagu bilaabo laba an yakhtimahu cunidii waa inuu ku dhammaystiro kolkuu kasta u dambaysa qaato rakbadiisii dhammaato bixamdi illaahi tacaala waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi inuu yidhaaho eebba weyne mahadiisa qabideeda inuu ku khatimo oo alxamdulilah yidhahdo tacaala eebba koraaye daliilkeedii waa kan liqowli rasuul suubana hadalkiisii aw daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi man akala qofka cuna طacaaman hunguri cuna oo waqaala ka gadaal yihaa alxamdu lilah maasay u dhan tahay allaale aladii allaha acamanii iquudiyey haada cuntadan oo warasaqaniihi cuntadaan igu arsuqay min hayri xawlin xeel warasaqaniihi min hayri xawlin mini walaa quwa intaase maaldhaha akhrubca hortaad dhamaysato oo gacanta ka bixiso man akala qofka cuna طacaaman hunguri oo waqaala yiha alxamdu mahadsay u dhan tahay lilaahi rabbiga gar lagu caabudaale aladii allah adcamanii i quudiyey haadaa cuntadan oo warasaqaniihi cuntadaan igu arsuqay min kayri xawlin awood la-aanteed mini xagga iga ahaatay walaa quwa sabar la-aanteed sidaan yiraa gufira lahu waa loo dhaafa maa taqadama wixii horeeyo min dembihi gabkiisii ka kamida saddex hayaakula bisinkii iyo xamdigii waa garanay hayaakula inuu cuno bihalaahati asaaxibi suulka iyo labada anfarood waxay qaadeen waa kugu filan yihi intaad gacantii dheerayso oo dhankaasna soor ku tixdo dhankaana caana ku tixdo gafuurka ciribta uga qabo farrug sewa bakaar miyaa lagu rida gacanta say daba la buxi kanaa la diida ama inta beriidkii wixii la isku iyo mooska oo la malaakuuso la malaakuuso sidii adigoo waraabo ku dila intaas markay la ekaato aatulka hoosta gelisoo kalow ku siiso aan la yeelin saas saddexdaan farood wixii lagu qaado aa kugu filay cuntada nafteedana afka haddii la geliyena irugay rabtaa haddii kale iyadoo aleela oo sidaad xoosha ku daadiso makiinadda keligaad ma riiqi karto makiinadda ha dhammaystirtee adiga saddex farood ku gaad daanka geli jiciya budul iyadoo budlan makiinadii ha tagto kolkaa makiinadana sahlay ku siidi adigana caafimaadaad heli idan sunnadii waa maxay ayaakula inuu cuno bihalaathati asaabica saddex barood uu ku cuna saddexdaasoo min yadihi ilyumna gacantiisa midiga ka mida uu ku cuna wa an yusakira inuu yareeyo waay alluqmata afgeliska kisyar ka dhig afkiiba hadduu takraar mase la yeela waxyaro markaad jaamanka dhigto adoo bishimaaga isku hayo oyan muuqanin aada cunto haddaad sidii geed odaxtoo cuna geela geed qodxuu goyna qodaxdaas ku taqraari horta intuu isku duwa oo wakti ka luma kolka afkii sidii bakaartii oo kale atan iyo dalqadii buuxisay daamankaa isqaban waaye isku celcelin lama rabo xaso kale uslu maa ansaxna maa waa an yusakira luqma luqmada inuu yareeyo oo wayujida uu wanaajiyo almadqa calalinta aada u rugo bislayo goortay dhimatoy bur iyo fadal noqoto ka gadaal dhunji afkaba xaquu ku leeyahay cuntada marka ruugidaad ku ruugayso iyo muddada cuntada waxay ugu fiican tahay inta afka ku jirto ilaa inta afka markaad sii dayso cunaha markay marto waa sii dikoobaysa inta hadday marto waa sii hallaabi waa sii hallaabi waa sii hallaabi garaashka hadday tagtana uushay baad noqotay sooma idan jirka meel la arkaba cuntada markay marayso riixduu ka qaadana oo ku noolaana sidaas daraaddeed intaan iyo afka neefka haddii la ilbihiisa xaggee ugu xun waxa bawdada iyo sinaha ka xun male maxay soo gaartay xunto dhimatay oo dufulo digaa soo gaartay laakiin carabka iyo daamanka iyo madaxiyo luqunta jilba ka macaan male waxay martay cuntada iyadoo dhaqan carab le nuxurkeedii wadatay martay idan afka ha ka qaata qeybtiise in isagii uu wada noqdo wax walba lamootiye maa carabka inta lagu dadalfiyo kalow la siiyo ee horta bal ruug ilkaha ha ka fara qabsadeeno daamanka halcunka tartiibtaas u cun kolkaa cuntada meel la arko jirka ka kamida oy marayso intay la gudboon tahay ay ka qaadan naxru waa yujiida wa yujiida waa inuu wanaajiyo almadqa alaalinta wa an yaakula waa inuu cuno mimaa qeybta yelihii la xadiiro wey xeradii inta haddii la keenay haddii lagugula jiro iyo haddaad keligaa tahay toona meeshay kaaga toosan tahay ka meeshay kaaga toosan tahay yaad ka cunaysaa laa inaad ka qaadato koonahaas kale maya amaad dhaxda ku dhufato dhaxda looma dhowaado barakadaaba ku degeysa barakadaa ku tegeysa muslimkayna ka dhaxaysa suugadiiyo kisti hilibkay adhaxda ku jirta marka badhada ka soo gale meeshay kaagaadan tahay aan laga cuna waa an yakula waa inuu cuno mimaa dhanka yeliihi asaga la xiriira laa min wasfi lqasca heerada bartankeeda ka cuni maha biqawli hadalkii nabigaa u daliila caleyhi korkiisa asalaatu naxariisyu wasalaam nabadgelyo ha aatee uu nabiga yihi licamri ibni salama cumar ibni salama wuxuu yihi yaa khulaam igaar hooy sami illaah eebbaweyne magacow waa kow wakul biyamiini gacantaada midiga ku cun laba wakul cun mimaa qeybta yaliika kula xariirta wey wa qowlihi hadalkii nabiga waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi albarakatu khayrkii ilaah ka imaanayey tanzilu barakadii waxay markay samada ka timaad ku degtaa wasbataca cuntada dhexdhexaadeeda ay barakada ku soo degtaa ee fakuluu cuna min xaafatayhi tacaamka gaararka ka cuna walaa taakulu hase ka cunina min wasatihi dhexdhexaadiisa wey afar an yujiida almadqa halaalinta waa inuu wanaajiyo waayalxaqa inuu leefleefo wey asabca saxfa xeeraduu wax ku cunay waa inuu leefleefo wa asaabicahu farihiisana waa inuu leefleefo qabla maskiha intuusan ku tirtirin amuusan biyo raacinin ama mindiil iyo goodka uusan marinin faraha muuso xeeradana sidoo kale waa la murdina qabla maskiha qabla masxiha intaan gacantii la tirtirino bilmindiil aan waxaa lagu nadiifiyo goodka lagu tirtirin aw gaslihaa intaan la dhaqin bilmaa biyo lagu dhaqin liqowli rasuul hadalkii rasuulka aw daliila caleyhi korkiisa asalaatu naaris wasalaam nabadgelyo haatee oo yihi subanaa idaa akala hadduu cunaayo axadukum idinka muslimiintaa qofkii axaaman hunguri hadduu cunaa falaa yamsax yuusan tirtirin asabicahu farihiisa xataa yalcaqahaa ilaa isaga u ka leefleefo aw yulciqahaa ilmihiisii waxaday la joogaan uu ka leefleefsiiyo ama ha leefleefsiiyo oo hadduu wax u leefleefaa hayso ama asaga ha leefleefo tanaa u daliila waliqowli jaabir jaabirna waa u daliil radia allaahu canhu ilaa jaabir xaggiisa raalliha ka noqde uu jaabir yihi ana rasuulallah alla rasuulkii sala allahu calayhi wasalama amara wuxuu muslimiinta faray amara wuxuu faray bilxaqi asaabic bicalqa caynkui hordhigani maya laamka horeeya bilxaqi wey alasaabic farihii leefleefidooda wasafxa heeradii leefideeda waqaal haddii la yihaha rasuulallah cuntadii haddaa cunan ka dhargay fara maxaan u leefleefaa heerana maxaan u murdinaa wuxuu nabiga yidhi faqaal wuxuu nabiga yihi inakum idinka laa tadruuna ma ogidin fii ayi tacaamikum cuntadiina kii gudihiisaay albaraka khayr ku sugan yihi kan xeerda ku dhegan miya ka faraha ku dhegan miya kii la cunay miya ma ogid adna baraka doonaa tahay idan waxbayinku dhaafine wixii xalooshaada kuugu jira waaba kuugu jiraan kuwanaad biyo raacinayso iyo goodka ayn barakada kaa raacin ama xeeradii ayn kaa raacine farihiina leef heeradiina murti inakum idinka laa tadruuna ma ogidin fii ayi dacaamikum cuntadiina tii gudaheeda albarakatu ay ku sugan tahay shan <coughs> idaa sakata hadduu dhaco minhu min aطacaam shan hadduu ka dhaco kolkaas soo qaada cuntadii waa ka afariine xaguu ku dhacay hadduusan wax maayah sida sharaab oo kale ahayn hilib hadduu yahay ama moos yahay intaad soo qaado ee wixii wasakhe gaaray aada ka firdhiisay ka tirtirto kolka cun sababto waxaa weye shaydaan cadow waa jira laga yaabo in shaydaankuu ogaado kistaas kaa dhacday inay barakadii ku jirtay kolkaasuu kaa dilfay adiga kasumaba tuurin waa soo qaadatay afkaad u waday waana dhacday maxay u dhacday shaydaana kaa dalfiyey intaas cinaayo gaara si wuxuu kaaga dalfiyey barakadiia meesha ku jirta soo qaade wixii wasakhiya gaaray ka tuula baaqiga cun idaa saqada hadduu dhaco minhu min adacaami hadduu shay-un wax ka dhaco mimaa kii kamida uu yaakul cunaayey azaala wuxuu ka zuuliyaa canhu can icaam dacaamkii xaggiisa aladaa wixii dhibee gaaray uu ka zuulina oo qashinka ka lagu male waa kalehu ka gadaalna waa cunaa daliilkeedii waa kana liqowlih hadalkii nabiga u daliila xaaleeyihii nabiga korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha atee uu yihi subanaa idaa saqatad hadday dhacdo luqmatu axadikum qofkiin afgeliskii uu ka soo qaaday xeerada afka u waday hadday dhacdo falyaakuda ha qaado walyumid ha zuuliyo yumid buu kuu fasiray yunix ha zuuliyo canhaa xaggeeda aladaa wixii qashin iyo caro gaaray ha ka ka gadaalna waliyaakulha ha cuno oo walaa yadaca yuusan uga tegin lishaydaan shaydaankii ka ritay yuusan uga tegin lix anlaa yanfuka waa inuusan afuufin fii dacaami cuntadii alxaari ama sha ha noqdo sharaab ama cunto ha noqde cuntadoo qiiqaysaa lagu keenay xulmaa ku bursanaya neeftaa ka baxda iska dhaqaaji daqaaq marka uumiga ka baxo kolkaasaad ee intaad soo fuujiso afafuuf fuuf fuuf fuuf kolba koona kaafuuf si aad u afafuufaysay kolkaad ku dhashay kadib yaala yeelintaas shaha sidoo kale isagaaba iska qabooba daqaa'iq sabir wasbiruu ina allaha maca saabiriin anlaa yanfuka waa inuusan afuufin fii tacaami cuntada gudaheeda alxaari kulul wa an laa yadcamahu waana inuusan cunin oo maxaa naftaada u in intaad wixiio ku dafdafto oo uumigii xalooshaada ka soo baxo afka aqiir ka baxo wadnaha yuusan ku bislaani cuntada xaloola tegaysaa waa jilcanta xaloosha ha gubin waanlaa yadcamahu waanuusan cunin xataa yabruda ilaa uu ka qaboobo waanlaa yanfuqa waanuusan afuufin filmaai biyaha haddaad wax ku jira ku aragto wixii ka bixi laakiin ha afuufin waa inuusan afuufin filmaayi biyihii la cabaaye gudahooda xala shurbi goorta la cabaa walyatanafas hadduu su u qurqurina neeftay qabato seed yeeli afka ka qaad weelkee gaar isaga qabee gaar u neefso haddii kale waxaa iskaa imaanaa ku dhaca biyaha inay badan yihiinaa laga yaabaa adiga in lagula jiro lagaaga dambayna aa laga yaabaa marka haddaad sidii xoolihii ku neefsata biyihii in wax kaa yimid ku soo noqdaan dhici karta ha walyatanafas muslimkii ha neefsado khaarija alina weelka dibadiisa salaatan saddex goor hadaad biyihii qurqurisay oy neeftii ku qabatay ood neefsatay ood ku noqotay oy neeftii ku qabatay ood gaar u neefsatay ood mar saddexaad ku noqotay intaas ka badan seediyey biya inku jeexi oo ku dilaacinaya walyatanafas ha neefsado khaarija alina weelka dibadiisa salaatan saddex jeer daliilkii waa kana bixadiidi anasin anas xadiidkiisii ayaa u daliila radia allaahu canhu eebbaweyne xaggiisa raalliha ka noqde uu anas yihi ana allah ala rasuulkii sala allahu calayhi wasalama kaana rasuulka wuxuu ahaan jiray yatanafas mid neef neefsada fi sharaabi cabidii halaatan saddex gooru u neefsan jiray weli xadiidi abi saciidina waa u daliil radia allaahu canhu eebba weyne xaggiisa raalli ha ka noqde uu yihi ana nabiya suubanaha sala allahu calayhi wasalama nahaa nabiga waa reebay can inafri afuufin xaggeeduu reebay fi sharaabi sharaabkii la afuufo walixadiisi ibni cabaasna maa u daliil radia allahu canhuma ilaa raalli ha ka noqdo ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa nabiga waa reebay ayuu tanafas in lagu neebsado filina weelka gudihiisa aw yunfak ilaa afuufo fiihi weelka gudihiisa waa reebay nabiga wamaa nahaakum canhu wixii nabigu idinka reebay fantahu ka haraw toddoba ayatajanab cunta cunidiyaa lagu jira ayatajanab qofka muslima inuu ka dheeraado ashadca dhargid almufrid xadgudub dharag heerdhaaf ha iska ilaaliyo maxaa u daliila liqowli rasuul subana hadalkiisii waa u daliila in dharag taxdaafka laiska ilaalinayo sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi maa malaa aadamiyun aadami mid loo nisbeeyey ma buuxinin wixaa an we sharan ka bala badan min badnihi xalooshiisa xasbu bnu aadam waxaa ku filan luqaymaatun afgelisyayaal oo yuqimna ku toosina sulbahu dhabarkiisa fain lam yafcal hadduusan saas yeelin oose intaa ku kaaftoomaynin fa thuluuthun calooshoo saddex loo dhigay meel lidacaamihi waxaa la ruuray cuntada uu gelina wa thuluuthun saddex meel meelna lisharaabihi wixii uu cabaayey uu ku shuba hulusaan kolkay u buuxaan huluska kale wa thuluuthun huluska saddexaad linaafasihi neefneefsigiisa uu ka dhigana sideed anyunaawila acaam an inuu laaco cuntadii intaan lasoo dhexdhigay cuntadii intaan haddii lasoo dhexdhigay oy dhexdeenna taal waa u kaadinaynaa ilaa xaajigaasuu ka laacay waa yeelka dadka meesha jooga qofka u weyn horta bismillaah intuu yihaa u lacow ayanawala acaam ama ayunaawil inuu laaco aطacaama cuntada aw sharaaba cabida kolka hore akbar aljaalisiin inta goobta fadhisa qofka ugu weyn akow lagu bilaaba ka gadaalna midigtiisaa laga wada uma ka gada yudiiruhu macaamkii iyo sharaabkii uu wareejina alaymana xagga midiga falaymana midigtaasaa laga wadaa wa an yakuuna waa inuu noqdo kii adeegay huwa isaga aakhira alqowm dadka ka ugu dambeeya shurban cabid daliilkeedii waa kana liqowli rasuul <coughs> rasuulka hadalkiisii ayaa u daliila caleyhi rasuulka korkii asalaatu naxariisi wasalaam nabadgelyaha aatee uu yidhi ninkii hadalka u muhday kabir kabir waa lagaa weynahay ee weynaanta ilaali waa lagaa weyn yahay ee weynaanta ilaaliyo qofka kaa weyn horta ha bilaabo ee ibda ku bilow bilakbari ka weyniga badan oo minaljaahilisiin inta goobta fadhida qofka u weyni badan baa laga bilaabayaa asagana kakmiyigiisa fadhiya u siina walisti'daani suubanaha idan jarintiisiina waa uu daliil caleyhi korkiisa asalaatu naxariis wasalaam nabadgelyo ate ibna cabaasin uu ka idan jariyey fii an yunaawila inuu siiyo suubanaha ashraaba cabidii uu nabiga cabay hambadiisii calaa shiyaakha waa yeelo oo markaa calaa yasaarihi dhanka bidxa ka taagnaa odayaal qiimi badan yaa nabiga dhanka bidx ka taagnaa cabdullaahi bin cabaasna midigta markii nabiga ugu cabeen lagu bilaabay isaga yuu cabdullaahi ku yidhi ma ii fasixi adaa xaqnimo u leh inaan kugu bilaabo ee ma ii fasixi inaan odayaashaa siiyo cabdullaahi aa yihi maya wax kalaba baan fasaxo xaggaaga wax iiga yimid barakadaada iyo khayrkaaga naftayda nafaan kala jeclahay ma jirto fasixi maha haye hoohe isagaa gacanta laga saar idan marka koobaad waxaa lagu bilaaba ama laga bilaaba ninka dadka u weyn ka gadaalna isaga midigtiisa ha la fiirina kolka walistidaanihi subanaha idan jarintiisii caleyhi korkiisa asalaatu naharis wasalaam nabadgelyaha ahaatee ibna abbaasin uu ka idan jariyey fii an inuu nabiga siiyo asharaaba cabiduu nabiga cabaayey alashyaakha duqay calaa yasaarihi dhixdiisa fadhiyeen id kaana bnu cabaas cabdullaahi ibnu cabbaasa ah radia allaahu canhuma cabdullaahi iyo cabaasba xaggooda raalli allaha ka noqday calaa yamiinihi subanaha midigtiisa dhankeeda uu jiray walashyaaku waa yeeladana alkibaar dadkii waaweyna calaa yasaarihi subanaha bixiisay joogeen fastidaanuhu nabiga idinjarintiisa uu cabdullaahi yihi maye fasixi inaan odayaasha bixiga jira aan siiyo ayaa daalun wuxuu ku tusinaya calaa ana laxaqa qofka ku xaq badan bisharaabi cabidda inuu yahay aljaalisa qofka fadhiya alalyamiin midigta xaggeeda fadhiya inuu yahay ay ku tusinaysaa wailaa ma idan jariya nabiga ee wuu iska wadi lahaa hawsha waliqowlihi hadalkii nabiga u daliila caleyhi nabiga korkii asalaatu naxaris iyo wasalaam nabadgelyahaatee uu yihi al aymana midigta ilaaliya fal ayman midigta hawshii ka wada iyo wa qowlihii nebiga hadalkiisa uu yihi saaqil qow dadka ka waraabinaya ee baashidaya ee sha iyo sharaabka qaybinaya ayaa aakhiruhum aakhiru lqow dadka ninka ugu dambeeya yacnii shurban xagga cabitaanka wey adigaa cuntadii qaybinayay usluub ansax ma aha in adiga iska bilowdo ee horta wixii dadka ku soo dhame adiga noqon ninka u dambeeyey sagaal anlaa yabda waa inuusan bilaabin bitanaawuli acaam macaamka laacidiisa awishala cabidi wa fi lmajlis isagoo goobta gudaheeda uu man ku sugan yahay huwa isaga awlaa uga ka mudan minhu asaga bitakdiimi horumarka cuntadii inta haddii la keen adiga ha bilaabi iyadoo goobtaad joogta oo goobtaad joogto uu ku sugan yahay qofkaa mudan mudnaantiina waa side ama waa ama waa diin qof diin ahaan kaaga mudan ama da-nimo kaaga mudan ama wax un lagu xusmeeya kaaga mudan isagoo joogo inuu bilaabo muslimkii maaha waa laa yabda muslimka waa inuusan bilaabin bitacaawuli acaam tanaawuli acaam aw sharaab cabidda iyo cunidda laaciddeeda tanaawulka laacid wey inuusan bilaabin wey isagoo wa fi lmajlis golaha la jooga gudihiisa man uu dad joogo huwa mankaas awlaa ka mudnaan badan minhu asaga bitaqdiimi horumarin likibaari nin da-weyni darteed uu uga mudan yahay aw siyaadati fadlin qof qiimi dheeraada oo aan lala wadaagin lahwe lianna daalika inaad adiga oo lagaa mudan yahay bilowdid mukhilun wuxuu dhimaya biladaab anshixiya usluubkii ayuu dhimaya mucaridun wuxuu u bandhigaya saaxibahu qofka sidaa yeelay liwasfi ljushac hamuungoroyo tilmaanteed almadmuumi lacayo jushac hamuungoroyo waxaa weeye qofbaa markii raashinkai wixii la keeno yaa lagu darmaa kontaroolka ka luma waa wareera salkal ku qaban maha adadahwe qash inuu ka siiyo maahaan afka uu ku dhufto maahaan taasaa hamuungoroyo la yihaa waa la isreebaa waa kan nin shaacira ayaa ka hadlaa wuxuu yihi wa in muddat ilaydi ila zaadi lam akun biaxjilihim id ashjacu id ajsacu lqowm jiimka la hormarina shiinkaasii la hormariyo ashjac la yihaah geesnimay noqoni ajsac hamuun korayay noqoni cuntaduu geesi ku yahay bismi illaahi ma sugaayo in wax la qaydiyo ma sugaayo kuwa la xilxiyaa la sheega oo hilbaha iyo ku darano kolku hilib meel yaalla arko haddaan karbaduub loo qabanin qaru ka dhaca mintuu la booda warxuu ku dhufanaa ka baxa waa lagu dara idan si aan lagugu tilmaamin ha bilaabin cidda kaa mudan ha bilowdo xataa haddaad mudan tahay ha lagaa hor bilaabo haddiise lagu garto oo la yidhaha bismillah waa la isdayey kaa mudanaa la waayey hayo oday noo bilaaw waa bilaaw bismillaahi lianna daalika mukhilun bilaadaabi usluubku dhimaya muxaridun wuxuu u bandhigaya saaxiibahu qofka sidaa u dhaqma liwasfi iljushac hamuunkarayo tilmaanteed almadmuumi laceeb qaala bacduhum shucarada qaarkood wuxuu yihi wain muddad haddii la taago alaydi gacma yaalo ila zaadi cunto lama kun abidkay ma ahaanin wasilaalyaawey biacjalihim acjali ilqowm dadka ninka ugu degdeg badan id ajshacu lqowm dadka kan ugu hamuun hamuungoriyo badan uu cajalu degdego ahaan mahaw way suufayaan wain mudatilaydi gacmayaal haddii loo taago ila saadi cunto lama kun ahaani maa bicajilihim dadka kuwa u degdeg badan id goor u ajsacu lqowm dadka kan ugu hamuun hamuungoriyo badan cajalu degdegow toban alaa yuxawija waa inuusan dhibgelinin rafiiqahu kan la jira aw mudiifahu ka marti qaaday ilaa an yaquula lahu inuu u yira kulxun oo wayuli uu celceliyo caleyhi korkiisa waxaa weye lagu marti qaaday gurigiina waa lagu geeyey gogoshiina waa lagu dhigay raashinkiina waa la soo dhigay kadib aad iska sii cakoodinaysa maxaad markaas kadib waa la keenay xuntadii kolka in cun lagu yiraa haddana markaad laba goor lahdayba waa iska dhaaftay aa si wad waxaad ha ku kalifine xuntadii adaa lagu keenay ka xaaja bogo waa laa yuxawija waanse u dhibaato gelinin rafiiqahu kan la jira aw mudiifahu ka marti sooray ilaa an yaquula lahu inuu u yira yuusan u dhibaato gelinin kun cun oo wayeel u celceliyo calayhi korkiisa bal calayhi kala marti qaaday korkiisa wacaa an yaakula cuntada inuu cuno fii adabi kifaayatihi kaafintiisa inta ku filan usluubkeedii ha ka cuno min aطacaam طacaamka xaggiisa min gayri xaya sariig kow تكلف iskuma shaqayn bilxaya sharig iskuma shaqayn id في daalika waxaa ku sugan ixraajun dhibgelin lirafiiqihi kii la jiray aw mudiifihi kii martiqaadu dhibgeliyey kamaa fiihi waxaa kaloo ku sugan nawcu riya istusus nooci wariya istususna xaraamu wey toban iyo kow an yurfiqa inuu u dhimriyo birafiiqihi kala jira oo cunidii wax la cunayey cadownimaha isticmaali ee qofka kula jira u dhimri an yurfiqa inuu u dhimriyo birafiiqihi lajirihiisa fi lakli cunida laleh oo falaa yuxaawil ma dalbo isku madayo ayaa kula inuu cuno akthara in ka badan minhu min arafiiq intuu rafiiqaaga cunay ka badan ina cuntaa isku dayin walaa siyama waxaa masal lahay oon kuba sii jirin idaa kaana dacaamu cuntadu hadday tahay qaliilan mid yar xaqdhow samee liannahu isagii fii daalika kolkuu ka badsaday rafiiqiisii ayuu yakuunu noqday aakilan mid cunay bixaqi kayrihi kayrkii xaqii mid cunay yuu noqonaya labiyo toban allaa yandur waa inuusan dhowdhowrin ilaa arufaqa saaxiibyaalka la jira asnaa alakli goorta lucuna dadka afkiisa iyo adimadiisa indhaha lagu fiiqfiiqa maaha allaa yandura inuusan dhowrin ilaa arufaqa saaxiibyaalka atnaa alakli cunida dhexdeeda wa anlaa yuraaqibahum waa inuusan ilaalinin oo fa yasacyuuna ay shariigtaano minhu xaggiisa bal calayhi korkiisa waxaa an yaquuda inuu laabo basarahu araggiisa canil akala dadka raashinka cunaya xaggood inuu ka ilaabo xawlahu gaararkiisa waa laa yatatalac waa inuusan daalacanin ilayhim dadka wax la cunayo iftilka fiirfiirintaas dadka la fiirfiiriyo yu-diihim iyagiibuu dhibaya war muxuu iga fiirinaya buu leeyahay kamaa qad yusabib inuu sabab u noqdaa la arka lahu isaga buqda axadihim dadka wax loo cunaayo qaarkood isku dabeeca dadka maaha qaar baa dabeecad iyo maan fudud inuu qaar baxanaaqo oo ilah wuxuu iga rabay isagaa sheegi doona haddaan cunaayey way dhowraayey fayaasamuu lidaalik arrinkaa darteed buu la dembaabayaa toban iyo saddex allaa yafcala waa inuusan samaynin maa yastakdiruuhu nnaas dadka kula jooga wuxuu qurumaysanayo caadatan dhaqan ahaan oo falaa yanfud ma firdhiyo yadahu gacantiisa filqasca xeerada gacantaa lagu cunayey kolkuu qaaday afka geliyey gacantiisa wixii ku haday uu cuntada ku firdhiyo ma yeelo waxaaday gacantaada ku hadhaan isku duwey afkaaga rugna saasuusan yeelin waa laa yafcala waa inuusan falin ma waxuu yastakdiruhu nnaasu dadka gurumaysanayo xadatan xagga dhaqanahaan falaa yanfud ma farjiyo yadahu gacantiisa fi lqascati xeerada gudaheeda kuma firdhiyo walaa yudni ma raariciyo ra'sahu madaxiisa minha xeerada cinda alakli marka lacuna iyo watanaawul haddii la laaca oo haddaad madaxaga ku gambiso xeeradiiba madaxaagaad ku dabasho intee wax laga arka hayeeli lax gacantana ku lac madaxaagana ha kuu taagnaado walaa yubnii ra'sahu madxiisii ma raariciyo minhaa min alqasca cinda alakli cunidda agteeda iyo watanaawuli laaxidda agteeda lianlaa yasquda yuusan dhicine min famihi afkiisa yuusan shay-un ka dhicine oo fa yaqacu uusan shaygii ku dhicin fiiha fi lqasca xerada gudaheeda kamaa idaa akhada hadduu qaado biasnaanihi ilkihiisa shay-an hadduu ku qaado oo min alkhubsi muufadii kamida laa yakmis ma geliyo kolkaad ilkaha gelisa kadib baqiihi kistaad goosatay kista ka hartay filqasca xerada gudaheeda ma geliyo kamaa sidii uu calayhi korkiisa u yahay allaa yatakalam inuusan hadlin bilalfaadi erayo adaalati ku tusisa cala alqaaduraati qurumayaal walawsaakhi wasakyaal cuntadii oo lagu jira waxaan loo baahnayn oo qashina ha ku sheekaynin id rubama waxaa la arkaa jaaza inuu dhibtoodo bidaalika qurinku sheekaynta waxaa jira dadan mantag celinay oo suuraysanaya oo haddaad waxun iyo jinni kusoo qaadid cuntadii gudaheeda intay fiiriyaan inuu hor yaalla mooda surba mantaga xasiiri walaa yatakalam kuma hadlo bilalfaadi erayo adaalati kutuusa alalqaaduraati qurunyaal korkood iyo walawsaakhi uskag id rubamaa waxaa la arkaa taadaa bidaalika inuu ku dhibtoodo axadu rufaqaa rufaqada qaarkooda wa ahdiyatu lmuslimi qof muslima dhibidiisiina muxaramatun mid la xarimay toban iyo afar an yakuuna waa inuu noqdo akluhu cunidiisa maca alfaqiir saboolkiiyo masaakiinta uu la cuno qaa'iman mid ku taagan calaa iihaarihi udooridiisa korkeeda wa maca alikhwaan hadduu walaalo wax la cunaayana qaa'iman ha ku taagnaato cala alinbisaadi farax iyo waalmudaacabati baashaal macan almurixati ee raaxaysa wamacdi rutab dadka darajooyin kale iyo walhayaal dhimiga hadduu wax la cunaana alalaataabi edab korkeeda iyo walixtiraam ixtiraam waxaa weeye dadkaad wax la cuntay saddexdaa lagu sheegay unbuu mid noqonaya faqiir baad wax la cunaysaa baruurta iyo inta fiican suugada dhankiisa